alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allah wslama wbaaraka cla nabiyina mxamedi wcla alih waasxaabihi ajmaciin faslun fii naqli اlxarakati ila saakini qabraha lisaakini insaxan quli taxriika min diliinin aatin cayna ficlin ka aabin maa lam yakun ficla tacajubin walaa kabyada u ahwaa bilaamin cullila wamilu ficlin fi da liclaal ismu daha mudaarican wafiihi wasmu wmifcalun صaxiixa kalmifcaali walif alifcaali wastifcaali azili da liclaali watalzam ciwad waxadfuhaa binaqli rubama carad wma liifcaalin min alxadfi wamin naqlin famafcuulun bihi aydan qamin naxwu mabiicin wamasuunin wanadar tasxiixu dilwawi wafii dilyashtahar wasaxix اlmafcuula min naxwi cada waaclil in lam tataxara lajwada kada kada wajhayni jal fucuulu min dilwaawi laama jamcin ow fardin yacin wa shaaca naxwu nuyamin fii nuwamin wa naxwu nuyaamin shuduuduhu numi dulliini faataa fi ifticaalin ubdila washada fii dilhamzi naxwu taakila data ifticaalin rudda ihra mudbaqin fidaana wasdadwadda kirdaalan baqi fa amrin ow mudaaricin minka waacad ixdifu fiika ciddatin daka tarad wa xadfu hamzi afcala stamara fii mudaaricin wabinyatay mutasifin diltu wadaltu fii daliltu stucmila waqirna fiqrirna waqarna nuqila lisaakinin unqul rar ataxriika xaraka rar min dii liinin min xarfin xarafna ka rar xarafka oo dii liinin liin u saaxiiba xarafka oo aatin yimi cayna ficlin ficli cayntii xaal uu yahay ka abin weeye lisaakinin ilaa saakinin saakinna u rar saakinka oo saxa saxiixa waxaan ku soo jirnay baabulibdaal halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka raxmatullaahi calayhi aliclaalu binnaqli wax la yidhaahdo kelima waxaa lagu iclaalinayaa xarakadeedii in laga raro meel kale loo raro xarakada aliclaalu binnaqli afar qeyb ayay u qaybsantaa ama afar qeyb ayay gashaa qaybtii u horraysuu halka ka bilaabay musanifka ficli cayntiisoo xaraka laga naqlinayo ficli cayntii xarake haddii laga naqlinayo waxaa shardi ah kow ee ilaa afar shardi ayaa la shardinayaa afartaba matnigay saaran yihiin shardiga hore xarafka xarakada laga naqlinaya xarakada ay saaran tahay xarfulcillo waa inuu yahay waw iyo ya waa inuu yahay waa shardi shardi labaad xarafka xarakada loo naqlinayo saakin saxiixe waa inuu yahay xaraf reeban isla markaana saxiixe waa inuu yahay labadaa shardi buu halka ku sheegay laba shardina wuu soo wadaa ficli cayntiisa ayaa waxay noqotay waaw iyo ya isla markaana ficliga ee wowda iyo ya-daasi way xarakaysan yihiin xaraka muta'asile ayay xarakaysan yihiin xarafka ka horeeyaana waa xarfu saxiix xarakana ma haysto waxaa laazimaa ficliga cayntiisa xarakada in laga naqliyo xarfulcillaha xarfu saxiixa reeban ee ka horeeya xarakada loo naqliyo miiaal qaala mudaarice yaquulu asluhu yaqawulu calaa wasni yafculu wey yaqawulu caynulkelimati wa weeye xarakaana saaran weliba asal a waa damme waayahay qaaf xaraka la'aanayna wuu ka horeeyaa waxaa laasima ah dammada wowda inta laga naqliyo qaafka in la saaro wawdii way reebmi marka yaquulu la yidhaahdo waxaa la mid ee eh, baaca mudaaracee yabiicu asluhu yabayicu calaa wasni yafcilu yaada xarakadeeda naqliga bacda ka horraysa saar yabiicu xarakada marka la naqliyo xarakada la naqliyey xarfulcillaha laga naqliyey haddii ay mujaanis u tahay sida aan miaalinnay ee xarfulcillaha sidiisa loo daayna waa la sukuunina un yaquulu iyo yabiicu weeye amaa haddayan mujaanis u ahayn oo xarakadan la naqliyey iyo xarfulcillaha laga naqliyey isuma jinsiyoobaan waa ya iyo wow fadxa laga naqliyey waxaa laazima fadxadaa jinsigeeda in loo bedelo xarfulcillihi oo haddii fadxaba ay tahay waxa la naqliya wowdi iyo yadii alif waa in loo bedelaa wow haddii kasre laga naqliyey oo waxa la naqliya waa kasra wow ayaana laga naqliyey wowdii ya in loo bedelaa waajiba damma waxaa laga naqliyey ya yadii wow in loo bedelaa waajiba xarakada loo la naqliyey mujaaniskeeda xarfulcillaha in loo bedelaa waajib noqoni unqul rarniyahow ataxriika xaraka rar lisaakinin ilaa saakinin mid reeban xaggii u rar saakinka waa shardi saxa ee saxiix ah waa yahay labadaa shardi ayuu halka may lisaakinin saxa waa hal shardi shardiga labaadna xarfulcillaha xaraka mutaasile waa inuu xarakaysan yahay labadaa shardi ayaa halkan laga qaadanay laba shardigoo kale lagu soo wad unqul rar'a taxriika xaraka rar lisaakinin ilaa saakinin mid reeban u rar saakinka oo saxa saxiixa min diiliinin min xarfin xarafna ka rar xarafka oo diiliinin lin u saaxiib diilin hadda wuxuu ujeedaa xarfulcillo eh, mutaxarika wow iyo ya ku wadaa ee eh, xarfulcillo saakin ay kuma jeedo diilinka oo aatin yimid cayna ficlin ficli cayntii xaal uu yahay ka abin weeye asluhu abyin buu ahaan lahaa isagoo abyin ah ya-da way kasrisan tahay ba xaraka la-aanayna way ka horaysa ee ya-da xarakada kasrada ka naqliya ba'da saare ya-dii sukuun ayaa haleeli nuuntiina way sukuunsanayd reerka u dambaysa ficligaa ficlu amar ahaa sukuun ayuu ku binaysnaa iltiqaau saakinayn dartii ya-da u xadaf abin sidaa ayay ku timi maa lam yakun ficla tacajubin walaa kabyada ow ahwaa bilaamin cullila maa lam yakun waa hadduusan ahayn ficla tacajubin tacajub ficligii waa hadduusan ahayn walaa kabyada ibyadoo kalena uusan ahayn aw ahwaa ahwaa oo kale waa inuusan ahayn cullila qad cullila xaal la cilleeyey bilaamin laam laga cilleeyey yacnii saddex shardi ayuu halka sheegaya shan shardi baa markaa isla noqonaya saddexdaa shardi shardiga hore ficliga cayntiisa xarakada laga naqlinaya waa inuusan ahayn ficlu tacajub ficlu tacajuboo calaa wasni ma afcala ama afcil bihi ku yimid cayntiisoo xarful cillo ah xaraka lagama naqlin karo cayntiisa sideedaa loo daayni maa aqwalahu baad leedahay war ninkuu hadal badanah aqwil bihi xarakada inaad ka naqlisaa ma bannaano waa yahay waayo ficlu tacajub jaamid weeyaanoo in lagu tasarufaa ma bannaano waa shardi shardi labaad cayntan xarakada laga naqlinayo xarafka ka dambeeya mudqamu fiihi waa inuusan xaraf xaraf ku idqaaman waa inuusan ahayn amaa xaraf xaraf ku idqaaman haddii uu ka dambeeyo xarakada lama naqlin karayo sida ibyadda ya'da xarakada in laga naqliyo ba'da la saara ma bannaano waayo laba daadoo isku idqaaman ayaa ka dambeeya isna ma bannaana iswada ayaa la mida iyo ibyada iyo wixii la a naqli kuma bannaana waa shardi labaad shardi saddexaado caynta xarakada laga naqlinayo ficliga laamtiisa waa inaan la cilaynin amaa ficliga laamtiisa xarfu cillo ahaydoo la iclaaliyey caynta lama iclaalin karo waayo laba xarful oo hal ficli ku wada sugan in la wada iclaaliyaa lama ogola marba laamta haddii la iclaaliyo caynta lama iclaalinaya sida loo dayni ahwaa oo kale ahwaa wowdaasi xarakada inta laga naqliyo hada lama saari karayo waayo laamta la iclaaliyey waka maa lam yakun waa hadduusan ahayn ficliga ficla tacajubin tacajub ficligii intuusan ahayn wey walaa ka biyada ibyadoo kale uusan ahaynoo xarafka ka dambeeya uusan idqaamnin ow ahwaa ahwaa oo kale uusan ahayn cullila qad cullila xaal la cilleeyey bilaamin laam lagu cilleeyey wa milu ficlin fii da liclaali ismu daaha mudaarican wa fiihi wasmu wa milu ficlin ficli ayuu la mid yahay fii daakan aliclaali iclaalka ayuu kula mid yahay ismun ismi ismiga oo daaha shabbahay mudaarican mudaaric shabbahay wa fiihi ismiga dhexdiina ay ku sugan tahay wasmun calaamo mudaarica ka sooci naqliga waxaa lagu sameeyaa baan nidhe afar mawdic mawdicii u horay wuxuu ahaa ficli cayntiisa naqli in lagu sameeyo shuruud shan ee haddii la helo mawdica labaadna waxa weeyaan ismi ficli mudaaric shabahay isla markaana wax ka soocaya la hayo min kulli jaanibin waa inuusan mudaaric ismiga ka shabihin ismiga mudaaric waa inuusan min kulli jaanib ka shabihin min kulli jaanibna waa inuusan uga fogaanin jaanib waa inuu ka eh, shabahaa jaanibna kaga fogaadaa oo jaanibka uu ka shabahaya iyo jaanibka uu kaga fogaanaya maxay kala yihiin ficliga waa inuu ka shabahaa mudaaric mudaaric waxaa lagu yaqaanaa xuruuf gaar ahaaneed oo lagu bilowdo oo xuruufulmudaarica loo yaqaano owsaan gaar ahaaneedna wuu ku yimaadaa mudaarica ismiga mudaarica waa inuu ka shabahaa xagga xuruufta oo xuruufu anaytu waa in ismigii lagu bilowdaa isla markaana mudaarici waa inuu xagga wasanka ku khilaafaayo wasan mudaarica uusan ku imaanin waa inuu ku yimaadaa ama cagsigeeda waa inay tahay oo wasanka waa inuu ku waafaqaa ziyaadadiina waa inuu ku khilaafaa ismigaana asna iclaal ayaa lagu samayni waayahay ismiga haddii uu mudaarica ka shabaho wasnan wa ziyaadatan labadaba hadduu ka shabaho labaa loo kala qaadi ismigani ficli in laga soo naqliyo ficli mudaaricuu ka yimid asalkii isagoo iclaalsan yaquumu baad nin u bixisay oo kale dee isagoo iclaalsanaa ruuxa loo bixiye dhib male taa ismigani hadduusan ficli ka imaanin ficli mudaaric kaba uusan imaanin ficli mudaaric ayuuna min kulli jaanib ka shabahay iclaal kuma sida ismu tafdiil oo kale ismu tafdiil maa aqawee eh, zaydun aqwalu min camrin baa tir ama abyacu min camrin hee aqwalu cayntaasi lama naqlin karayo maxaa dhacay ismu tafdiilka ficli mudaaric ayaa wuxuu ka shabahaa ziyaadada oo hamza lagu bilowday wasankana wuu ka shabahaayoo afcalu ayuu la wasan yahay in la iclaaliyaa ma bannaano si mudaaric uusan ugu ekaanin ismiga waa inuu mudaaric meel ka shabahaa wasanka ama ziyaadada miduun midna ku khilaafaa macnuhu waa sida wa milu ficlin ficli ayuu la mid yahay fii daakal aliclaali iclaalka ayuu kula mid yahay ismun ismi ismiga oo baahaa shabahay mudaarican mudaaric shabahay wa fiihi dhexdiina ay ku sugan tahay wasmun calaamo mudaarica ka sooci wa mifcalun suxiixa kalmifcaali wa alifa alifcaali wastifcaali azilli da aliclaali watalzam ciwad wa xadfuhaa binnaqli rubamaa carad wa mifcalun wasanka mifcala suxiixa waa la tasxiixiyey kalmifcaali mifcaal xaal uu la mid yahay wa azil zuuli alifa alifcaali zuuli lida aliclaali iclaalkan dartii u zuuli walzami taa'ata dhan laazim ciwadan xal ay bedel tahay wa xadfuhaa ta'da xadafkeeda binaqli bisababi naqli sababkii loo xadfo rubama carada inuu soo dariyaa surowda halkanna wuxuu ka hadlayaa laba arrimood arrinka hore waxa weeye wasanka mifcal iyo mifcaal labadaa wasan cayntooda xarfulcillo haddii ay noqoto iclaalkan kuma bannaano oo caynta xarakada in laga naqliyaa ma bannaano mifcal waxaa ku yimaadaa ismulaalla iyo mifcaal ismulaalla ku yimaadaa amilatu mubaalaqana waa ku yimaadaa midkuu doonaaba ha noqdee cayntiisa xarfulcilla haddii ay noqoto naqliga laguma samayn karayo sababkana waxa weeye dee ficli mudaaricayus wuxuu ku khilaafay wasanka iyo ziyaadada labadaba ficil mudaaric wasankana wuu ku khilaafay ziyaadadana wuu ku khilaafay naqli kuma bannaana miqwal iyo miqwaal baad leedahay waayahay xukunku waa sida laakiin musanifka ullaahi calayhi sidaa uma usan sheegine wuxuu sheegay wasanka mifcaal ah waa sidaa aan u sheegnayoo iclaal kuma bannaano mudaaric ayuu wasanka ku khilaafay ziyaadadana ku khilaafay taa garanay wasanka mifcal ah cayntiisu xarfu cillo haddii ay noqoto iclaal bay mudatuu yidhi musanifku laakiin lama iclaalinayoo mifcaal ayaa lagu xambaari oo sidee iclaal ku mudatay mudaaric ma uusan shabihin wasnan walaa ziyaadatan midna kama uusan shabihine wuxuu leeyahy ka shabahay ziyaada kama uusan shabihinoo curuufu areegtu laguma bilaabanine wasankuu ka shabahay oo waxaa jira baabu sarfi waagii laamiyada aan soo marayni waxaan soo marray xuruufulmudaaracada qaar kasriya inay jiraan yacnii carabta qaar yaroo ka mida ah, aad uma badna oo calima oo kale haddii ay mudaaracaynayaan ta'na ku mudaaracaynayaan ticlamu way ku keenayaan ticlamu hee ticlamu iyo mifcal waa isku wasan wasankaasuu shabbuu leeyahay marka in la iclaaliyay ahayd lama iclaalinine mifcaal ayaa lagu xambaaray mifcaalon ficil mudaaric wasnan wa midna aan ka shabihin ayaa lagu xambaaray sidaa ayuu ku wadaa musanif waxaase ka wanaagsan jumhuur waddadoodoo ah mifcal iyo mifcaal labadaba mudaaric ma ayaan shabihin wasnan walaa ziyaada midna kuma ayaan shabihin ticlamna shaad weeyaan ama luqa yar weeyaane xugum la saari maayo sidaa in la yidhaahdaa fiican kaa xaggan ku dhaaf waxaa kaluu sheegay mowdic saddexaad oo naqligaa lagu samaynaya laba mawdic baan hadda haynaa mowdic wuxuu ahaa ficil mudaaric ficli mudaarice maadiyo wuxuu doona ha noqda iyo amriyo ficli cayntiisa ayaa naqliga lagu samaynay shuruud shanayna waa u sheegnay mowdica labaadna wuxuu ahaa ismi ficli mudaaric shabbahay calaamad ka saartana leh mawdici saddexaad buu halka ku sheegayaayo istafcala iyo afcala labadaa ficli masderkooda istafcala oo istifcaal masderka uu ku imaanayo iyo afcala masderkiisoo ifcaal uu ku imaanayo labadaa masder caynta haddii ay ka jiradaan naqligan ayaa lagu samayni naqligan marka lagu sameeyo ifcaal masderkan istifcaal masderkan labaduba alif bay wataan cayntana alif ayaa loo bedeli iltiqaau saakinayn ayaa dhici labada alif mid ayaa la xadfi musanifka wuxuu raacay labada alif midka la xadfayo siba weyhi iyo khaliil binu axmed oo alifta masderkaa la xadfi buui masderka aliftiisaa la xadfi marka la xadfana tabaa laga soo ciwad qaadanay miiaal aqaama ee masderkiis muxuu noqonayaa iqwaaman ayuu ahaan lahaa calaa wasni ifcaal waayahay iqwaam marka uu noqdo wowda way xarakaysan tahay qaaf xaraka wuu ka horeeyaa wowda xarakada ka naqli qaafta saar qaafta marka aad saarto wowdii waxaad leedahay taxaraka xarfulcilati asaala wowda asal ahaanay u xarakaysna hadda ma xarakaysna waa reeban tahay laakiin asal ahaan fadxaa saarnayd taxaraka xarfulcilati asaala wanfataxa maa qablahu alaan hadda waxaa ka horeeya waa fadxisay qaafka weeyaane qulibat ilcilatu alifan mar haddii alif loo bedelo alifna masderka wuu watayoo xarfulcillahan alif reeban ayaa ka dambeeya iltiqaa u saakinayn ayaa dhacay labada alif mid ayaa la xadfi taana ka soo ciwadqaadoo iqaamatan buu noqonay aqaama iqaamatan waa waxaa la midee ah istaqaama istiqwaaman masderka ku imaan lahaa iqaamatan waddadii aan marinna ayaa la marini oo istiqaamatan buu noqonay ta'daas in la laazimaa la yaqaanaa ta'da aliftii la xadfe ciwadka ka ah allay leehay marmar in la xadfaa waa la arki weliba baabulidaafa ayay ku badan tahay xadaf way qaamisalaati in laiska yidhaahdo wax dhici kara weeye wa mifcalun wasanka mifcala saxiixa waa la tasxiixiyey kal mifcaal xal uu la mid yahay wa azili zuuli yahowni alifal masderka ifcaal ee aliftiisa zuuli wastifcaalin istifcaal masderka aliftiisa zuuli lidaa kan aliclaali iclaalka dartii u zuuli wataau walzam laazim ataa ta laazim ciwadan xaalay ciwad tahay tadaasoo aliftii la xadfay ay taa ciwad ka tahay wa xadfuhaa taada in la xadfo rubamaa carada inuu soo dariyaa suurowdaa binaqli soo raritaan uu ku soo dariyaa suurowda wamaa liifcaalin min alxadfi wa min naqlin famafcuulun bihi aydan qamin naxwu mabiicin wamasuulin wanadana tasxiixu dilwaawi wa fii dilyashtahar xukumkii liifcaalin ifcaal u sugnaa min alxadfi xadaf xaal uu yahay iyo wa min naqlin xaraka la naqliya xaal uu yahay fa mafcuulun lafdiga mafcuulay qaminu waa ku fiican yahay bihi iclaalkaa ayuu ku fiican yahay aydan noqode naxwu mabiicin wamasuunin weeye wa nadara waxaa naadira tasxiixu dilwaawi wawda kan u saaxiibka saaxiibkaee tasxiixintiisii naadir weeye washtahara wuu caanbaxay tasxiixa fii dilyaa-i da kan u saaxiibkuu ku caanbaxay mawdic afraad oo aliclaalu binaqli lagu samaynayo weeye mawdica waxa weeye wasanka mafcuul ah calaa wasni mafcuul ayaa ismi ku yimid ismi mafcuula calaa wasni mafcuul ku yimid ismigan mafcuul ku imaanayo ficligiisaa caynta ka jirana wow kaga jiranaa ama ya kaga jiranaa xadafka iyo naqligaasaa lagu samayni oo mafcuul caynta ficliga haddii uu ka jiranaa sida baaca iyo qaalo oo kale asalku wuxuu noqon lahaa in la yidhaahdo mabayuuc iyo maqawuun in la yidhaahday ahaan lahayd waayahay mabyuuc ya-da way damisan tahay ba reebanna way ka horraysa waayahay ya-da dammada ka qaadee ba'da saar ba'da marka aad saarto yadii way reebmi iltiqaa'u saakirayn ilaa wow reeb wow mafcuuloo reebanaa ka dambeeyey yadii dii xadaf ama wow mafcuul xadaf midun xadaf marka la xadfo yadii si ay u badbaado damihii kasre u bedel mabiic ku keen mabiicunkii la iibiye waa ismi mafcuul muctalulcayni bilwow ficliga haddii uu ahaa sida maqawuun xarakada marka aad naqliso oo labada wow midka hore damada aad ka naqliso waa wowdu ficliga caynta kaga jiranaaye wowdii sukuun ayaa haleeli wowda dambena way sukuunsaneed labada wow mid xadaf maquul wowda sideeda u badbaadi oo damihii kasraha u bedelin maadaama cayntu ay wow ahayde wownimadeeda u badbaadi damahana sidiisa u badbaaday maquuluun waayahay allaileh waxaa dhici kartaa buleey musanifka ficliga wow hadduu caynta kaga jirana ismiga mafcuul in la taam yeelo waxbaba laga xadfin waa la maqlay oo maqwuulun iyo maswuulun inay yidhaahdaan waa la maqlay amaa caynta haddii iya uu kaga jirana in la taamyeela eh, wax wanaagsan ma aha xadafka iyo naqligaa in lagu sameeyaa fiican intaasu ka hadlaya wamaa xukumkii liifcaali lmasderka ifcaal u sugnaa xukumka u sugan muxuu yahay min alxadfi xadaf xaal uu yahay iyo wa min naqlin xaraka la naqliya xaal uu yahay famafcuulun wasanka mafcuulihi qaminun waa ku fiican yahay iclaalka bihi mafcuulkuu ku fiican yahay aydan noqode naxwu mabiicin wa masuunin wey wa nadara waxa naadira tasxiixu dilwaawi wowda kan u saaxiibkae tasxiixintiisoo waxba laga xadfin oo maqwuul la yidhaahda naadir weeye haa waay waan cagsiyey wowda ayuu naadir ku yahay ya ayuu ku badan yahay mabyuuc la yidhaahdo tasxiixu dilwaawi wowda kan uu saaxiibku naadir ku yahay washtahara wuu caanbaxay fii dilyaai ya-da kan uu saaxiibka ayuu ku caanbaxay oo mabyuuc la yidhaahdo waxba laga xadfin wasaxix ilmafcuula min naxwi cada waaclil in lam tataxara lajwada waصaxiix tasxiixi almafcuula mafcuul tasxiixi min naxwi caddaa caddaa xaggeeda xaaluu ka ahaaday wa aclil iclaali in lam tataxara haddaadan ku dadaalaynin alajwada sida wanaagga badan haddaadan ku dadaalaynin hadduu ka soo baxay aliclaalu binnaqli ayaa musanifka wuxuu dib ugu noqday masaa'il dhexda noo jooga ayaa jirtay masaa'ishaa waxay ahaayeen wow la bedelayo ya loo bedelayo wow ayaa la bedelayey ya ayaa loo bedelaya toban mas'ale ahayd tobankaa mas'ala shan mas'ale musanifkaas lix mas'ale musanifkaa soo sheegay hal mas'aluu ka tagayna waa ku darnay oo oo reeban haddii lagala hormaro miisaan iyo miiqaad toddobadaa mas'alaan soo sheegnay saddexdii mas'aloo dhinna ayuu doonayaa inuu raaciyo saddexdaa mas'ale mas'alada ugu hore waxaa weeye ismi mafcuul ayaa calaa wasni mafcuul ku yimid waa yahay ficliga uu ka yimidna waa facila ismigaa mafcuulna laamta wuxuu kaga jiran yahay wow yacnii ficli laamta wow kaga jiran calaa wasni facilana ficliga aha ismigiisa mafcuul laamta wowda ku jiranya in loo beddelaa waajiba ah. waayo ficligaaba ya loogu beddelay ilaa kasraa ka horraysay miiaal sida radiya oo kale radiya min aridwaan buu ka yimid oo laamtu yabay ahayd laamtu waxaan u jeedaa wow bay ahayd ya in loo bedelo waxaa keenay dee kasraa ka horreeyey iyadoo aakhirtaa lay kasra ka horraysay taa waa soo sheegnay waa tii uu ka soo bilaabayba musanifka haddaba radiya ismi mafcuul hadii aad ka keento maraduwun in la yidhaahday ahaan lehed maraduwun oo labada wow la isku idqaamo marduwun la yidhaahdo maadaama laamta ficligii lagu iclaaliyey waxaa waajib maantana in la iclaaliyo wowdii ya loo bedelo wawda dambe wey wow mafcuul ma ahay wowda uu ku jiran yahay ee dambe ya in loo bedelaa waajib marka ya loo bedelo wow mafcuulna dirqi u gadoomi oo in yaskuni saabiqu min waawi waya watasala wa min curuudin caryaabay noqonayaan mardiyun in lagu keenaa waajiba raadiyatan mardiyatan la yidhaahdaa waajiba mas'aladaasi waa masalo sideedaad wawda ya in loo bedelo ay waajib tahay haddaba mas'alada musanif sidaa uma usa sheegin wuxuu sheegay ficliga hadduu facilo yahay laamtana wau kaga jiran yahay wey wixii aan ka hadlayne hadduu facala yuhu ka hadlay ficligii waa facala laamtana wow ayuu kaga jiran yahay wawda in la badbaadiyaa fiican oo dacaa madcuwun ismiga mafcuul in lagu keenaa fiican in ya loo bedelo madciyun la yidhaahdana way dhici kartaa buu yidhi waa facala marka uu yahay amaa facilo haddii uu yahay beddelku waajib buu noqonayaa weliba hadduu caynta wow kaga jiran yahayna min baabi alowla oo qawiya oo kale haddii uu yahay maqwiyun in la yidhaahda waajibun ah, awka wa saxiix tasxiixi almafcuula mafcuul tasxiixi min naxwi cadaa cadaa xaggeeda xaal uu ka ahaaday waa ficli facaloo laamta wow kaga jiran mafcuulkiisa wownimadiisii u tasxiixiyo macduwun ku keen iyo madcuwun ku keen facila hadduu yahayse iclaalayaa waajib oo wowdaya in loo bedelo wa liliclaali in lam tataxare haddaadan ku dadaalaynin alajwada sida wanaagga badan haddii aadan ku dadaalaynin madciyun ku keen kada kadaa wajhayni jalfucuulu min idilwaawi laama jamcin ow fardin ja'a waxaa yimid alfucuulu fucuul baa yimid kadaaka xaal uu kaa hore la mid yahay daa wajhayni laba wej mid u saaxiibe xaal uu yahay min dil waawi wow mid u xaggii ayuu ka yimid laama jamcin jamca laamtiisa xal ay tahay wow ow fardin fardiga oo yacin nu soo darinayo masalada sagaalaadee wowya in loo bedela ay waajibi wasan ayaa calaa wasni facuul ku yimid sideedaba e, fucuul in la isticmaalo fada ay godan tahay cayntana godan tahay fucuul labuu u qaybsama jamcu taksiir waa ku soo marnay wa bifucuulin faciilu naxwu kabid masdar e, facalo laazim ay leedahayna waa ku soo marnay qacadda qucuudan oo kale oo mufradna fucuul wuu ku yimaadaa jamacna fucuul wuu ku yimaadaa haddaba jamaca fucuul laamtiisa haddii ay wow noqoto jamc fucuul laamtiisa haddii ay wow noqoto waana jamac garo laazim waxaa wowdaa ya in loo bedelo wowda ya marka loo bedelo fucuul wowdeedana ya bay u gadoomi damihii ka horreeyana kasre in loo bedelaa waajibe muxuu ahaa waa wowdiioo ya loo bedel miaal casaroo uulah iyo qafaroo qadaada oo laamta wow kaga jiran fucuul jamci cusuuwun iyo qufuuwun buu noqon lahaa wowda dambe yaa u bedel cusuuyun wowda horena yaa u bedel damahana kasre u bedel iskuna idqaam cusiyun buu noqonay cusiyun caynta lafteeda waxaa bannaan fada lafteeda caynta inaad itibaaciso cisiyun aad tiro inaad damaheeda u dayso cusiyun aad tidhaahdaana waa bannaantahay fa alqow xibaalahum wa cisiyahum cisi waa jamcu casan un la jamciyey fucuulan lagu jamciyey laamtii dambe wowda ahayd ayaa ya loo bedelay wowdii ka horhaysana dirqiya bay u gadoontay damihiina kasraa loo bedelay cusiyun caynta horena cayntaa la itibaaci faada horena cayntaa la itibaaciyo cisiyun sidaa ayay ku timid waayahay ibdaalkaasina waajib weeye mufrad haddii uu yahay fucuul waxaa ku yimid mufrad haddii uu yahay in la badbaadiyaa fiican oo waxba aan la bedelay hadaa guduwan in lagu keenaa fiican ee in la bedelaana waa la arkay xukunku waa sida laakiin musanifka jamac iyo mufradkaba uu isku daray iskuwaduu raaciyeyoo wuxuu yidhay jamaca fucuul ku yimaado iyo mufradka fucuul ku yimaado inaad bedesho laamtood ya u bedeshaa waa bannaan tahay laamtu waa u kaga jirana inaad sidiisa u daysana waa bannaan tahay oo dulwajhayn weeye sidaa ayuu u sheegay laakiin sidaa waa laga fiican yahayo jamaca in la bedelaa waajiba mufradkana waxa wanaagsan in la badbaadiyo wownimadiisa loo badbaadiyo ayaa wanaagsan waka waصaxiix taصxiixi almafcuula wasanka mafcuule kada kada wajaynta jaaa waxaa yimid alfucuulu fucuul baa yimid kadaaka xaal uu mafcuulkii aan soo sheegnay la mid yahay daa wajhayni laba wej mid u saaxiibe xaal uu yahay min dil waawi wow mid u saaxiibe xaggiisa ayuuna ka yimid lama jamcin jamc laamtiisa xaal ay wowda tahay ow fardin mufrad laamtii mufradka oo yacinu yactaridu soo darinayo washaaca naxwu nuyamin fi nuwamin wanaxwu nuyaamin shuduuduhu numi washaaca waxaa faafay naxwu nuyamin fii nuwamin nuwam ayuu ku faafay wanaxwu nuyaaminna shuduuduhu shaadnimadiisaa numiya la nisbeeyey halkanna wuxuu ka hadlayaa mawdicii tobnaad wowda ya loo bedelaya mawdicani jaa'is weeyaane waajib ma aha weliba waa laga fiican yahay mawdica waxa weeye jamcu tagsiirkii waxaan ku soo marray ismi faaciloo calaa wasni faacil ku yimid fucal in lagu jamcinayo wafucalun lifaacilin wafaacila wasayni nahwi caadilin wacaadila ee ismigaa faacil ee faacil ku yimid mudakarkiisa fucaalna waa lagu jamcin kara oo duraab iyo dulaab iyo in lagu jamciyaa suuroobi karta haddaba ismigaa faacil ee faacil ku yimida caynta hadduu waw kaga jiran yahay cayntu waw kaga jiran yahay waawnimada in loo badbaadiyaa fiican saa'im jamci suwam in la yidhaahdo ama suwaam la yidhaahdo naaimun kii hurday nuwam nuwaam la yidhahdo qaa'imin quwam quwaam sida ayaa fiican allaylahee fucal marka uu yahay maadaama caynta laamta ay ku dhowdahay laamtana maxalu takhyiir ay tahay wowdii caynta ahayd ya in loo beddelo waa bannaan tahay oo meeshii suwam aad dhihi lahayd suyam inaad tidhaahdaa kuu bannaan nuwam meeshii aad dhihi lahaydna nuyam inaad tidhaahdaa waa bannaan tahay amaa fucaal hadduu noqdo jamaca cayntii laamta way ka fogaanayo alifaa u dhexeeya mar hadday laamta ka fogaatay in la bedela ma ahee waawnimada waa in loo daayaayo suwaam la yidhaahdaa nuyaam ayaa la arkayo iyagoo cayntii bedelay waa la arkay waase naadir intaasu ka hadlaya washaaca waxaa faafay naxwu nuyamin nuyam iyo wixii lamida ah ayaa faafay fii nuwamin nuwam ayuuna ku faafay oo wawdii loo bedelo wanaxwu nuyaaminna shuduuduhu shaadnimadiisaa numiyaa la nisbeeya famaa araqa nuyaama ilaa kalaamuha ayaa baytu shaacira duruuqa wajalbirraxli mashduudatun bihi safiinatu barin taxta khadi eh, zimaamuha wax saasay ahayd yacnii abyaad dooroo isla socotay alaa daraqatna mayat eh, ibnatu mundirin famaa araqa nuyaama ilaa kalaamuha eh, alaa daraqatna waxaa nugu soo guuraysay mayatu mayadii ibnatu mundirin inay mundir ahay yaa nugu soo guuray way timid kuma wadee waa ku riy oo nu u jeeda famaa araqa nuyaama dadkii hurdaya maba toosinin kulahaa ilaa kalaamuha ama ilaa salaamuha salaamtoodii baa soo toosi marka famaa araqa nuyaama oo wowdiya ya uu u bedelay faslun fii ibdaali faa'il ifticaali taa'an dulliini faata fi ifticaalin ubdiila washada fii dilhamsi naxwu takiila dullinin lin mid u saaxiibee faaan xaal uu fa yahay ubdila waa la bedelay ta'an ta ayaa loo bedelay fi ifticaalin ifticaal dhexdii ayaa loogu bedelay washada waxaa shaada washada ibdaalkaasi shaad weeye fii dilhamzi hamsaha kii u saaxiibkaha ayuu shaad ku yahay naxuu takila weeye halkanina wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayh faau ifticaal wa furuucihi masderka ifticaala iyo furuucdiisa ta'da ku jirta in la bedelo ta'daa la bedelaya waxaa loo bedelay ta'daasi muxuu ahaa fa'daa la bedeli baan ujeedaa fa'daa la bedeliyo ta loo bedeli faw ifticaal ifticaal fa'deedaa la bedeliyoo ta loo bedeli ama ifticaal ta'deedaa la bedeliyo ta loo bedeli labada arrimooduu doonayaa inuu ka hadlo waxaa kale ifticaal ta'deedoo la bedelayo daal loo bedelayo saddexdaa arrimood uu doonaya inu ka hadlo faaw ifticaal fa'da lafteedaa la bedelayoo ta' loo bedeli ama if fa'da ma ahee ta'da ka dambaysaa la bedelayoo ta' loo bedeli ama daal loo bedeli saddexdaa arrimooduu ka hadlaya faaw lifticaal waxaa ta' loo bedeli fa'da haddii ay wow ahayd ama aya ahayd ficliga muctallulfaa'i bilwaawi ayuu ahaa ama muctalulfaa'i bilyaa'i ayuu ahaa markaasaad iftacala u binaysay ee iftacala ta'dii iyo waxaa isku xigayaa wowdii ama ya'dii ta in loo bedelo labada ta laisku idqaamaa waajiba miiaal ee waqaa iftacala u bine iwtaqaa buu noqon lahaa wowda ta u bedel labada tana isku idqaam ittaqaa wasala iwtasaluu noqonay wowda ta u bedel iskuna idqaam ittasala waxaa la mid ah furuucdiisa mudaarica iyo amarka iyo ismiga faacil iyo ismiga mafcuul iyo masdarka iyo waxoo dhanaa sidaa ku wada imaanaya oo amarku wuxuu noqoni ittasil ismiga faacil muttasil ismiga faacil muttasilun bihi masderka ittisaal ee furuucdoo idil ayaa sidaa u imaani kaasuu ka hadlaya waa yahay fada waa haddii ay wow tahay amaye ay tahay hadday hamse tahay ka waran waxaan ognahay iftacala fadiisa hadday hamse noqoto hamadaas ya baa loo bedeli oo wamadana dil aaniya alhamzayni min kelimatin in yaskuwa annagii soo marray akala iftacala u bine i'takala buu noqoni heellaba hamsaa isdaba yaalla midka dambena wuu reeban yahay soo maaha kan hore xarakadiisa jinsigiisa u bedel oo ya u bedel i'takaluu noqoni ya'daa hamsada ka soo bedelmatay ta ma loo bedeli karaa oo i'takala in la yidhahda ma bannaan tahay ma laa yajuus ma bannaano naadir weeye haddii la bedelana intaasuu ka hadlaya duliini liinka wuxuu u jeedaa wow yeeya ilaa alif reeban hadal laguma bilaaban karaye dulliini liin mid u saaxiib ee fa'an min jihati fa ubdila waa la beddelay dulliinkaasi ta'an ta ayaa loo beddelay fi ifticaalin ifticaal dhexdiisaana lagu beddelay ifticaal iyo furuucdiisi wa shadda ibdaalka waa shaad fa'dii in ta' loo beddelaa shaada fii dilli hamsi hamsaha kan u saaxiibka ayuu shaad ku yahay nahutakila weeyaan itakila wuu cunay wey macnihi itakala haddii ay tahay wakala hadduu ka yimid qiyaas weeye ilaa wasaloo kale weeye daatafticaali rudda ira mubaqin fidaana wasnad wadakir daalan baqi rudda celi taaan ta u celi rudda celi taa ifticaali ifticaal ta'diisii taaan taa u celi ira mubaqin xarful idbaaq qiraasha wabaqiya xarfulbaqiya e, e, tadii wuxuu ku baaqi noqday daalan daal ayuu ku baaqi noqday fidaana iyo wasdad iyo wadakir halkanna wuxuu ka hadlayaa iftacala ta'deedoo ta' loo bedelayo ama daal loo bedelayo ta' waxaa loo bedelayaa iftacala fa'deeda xarfulidbaaq haddii uu noqdo saad iyo daad da iyo da afartaa xaraf mid ka mid ee fa'da haddii uu noqdo iftacala ta'deeda ta in loo bedelaa waajiba ah. miiaal ahara iftacala ka bine id tahara buu noqoni id tahara ta'da da u bedel labada dana isku idqaam id tahara waa yahay darra iftacala ka bine id tarra buu noqoni ta'dii ta u bedel id darra buu noqoni waa yahay dalama bine id talaba buu noqoni ta'dii ta bedel id alama haddaba fa'da haddii ay da ahayd taw ifticaal da marka loo bedelo in laisku idqaamaa waajiba ah. hadday da ahaydse saddex wej ayaa kuu bannaan inaad taw ifticaal oo aad da u bedeli lahayd da aad u beddesho labada dana aad isku idqaamto maaha ifticaal fa'deedii hore da'da ahayd da inaad ka dhigto oo da isugu geysood ku isku idqaamto iyo inaad kala fakiso saddexdaba bannaan waa yahay taaw ifticaal waxaa daal loo beddelayaa faa'ulkelimati haddii ay noqoto daal ama za ama daal saddexdaa xaraf mid uun fa'da haddii ay noqoto waa daal iyo daal iyo za saddexda xaraf mid uun haddii ay noqoto taada in daal loo beddelaa waajiba waa yahay dakaroo kale iftacala u bine id dakara buu noqonaya ta'dii daal u bedel id dakara waa yahay id dakara saddex wej baa ku bannaan inaad sidaa u kala fakiso daalkana daalnimadiisa aad u dayso daalkana daalnimadiisa aad u dayso waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan inaad daal isugu geyso id dakara aad tiro isku idqaamto daalnimo inaad isugu idqaamtana waa bannaan tahay id dakara fahal min mudakir oo kale wadakara bacda ummati waa yahay za haddii ee eh, muxuu ahaa fa'da zahdi ay tahay laba weji ayaa kuu bannaan taa u ifticaaloo daal ka dhigtay daalnimadiisa u daa zadana zanimadeeda u daa waa bannaantahay zaana oo kale isdaana dheh ama laba za isugu gee oo iszaana dheh amaa laba daal inaad isugu geysaa ma bannaano waka aaifticaalin rudda celiniyo howni taa ifticaalin ifticaaltadiisii taa'an ta u celi ira muطbaqina xarfulidbaaq gadaashiisa u celi wa baqiya taaw ifticaal wuxuu ku baaqi noqday daalan daal ayuu ku baaqi noqday fidaana iyo wasdad iyo wadakir sadexdaa lafdina faslun fii xadfi faa'il amri wاlmudaarici faamrin ow mudaaricin minka wacad ixdifu fii kacidatin daka darad waxadfu hamzi afcala stamara fii mudaaricin wabiyatay mutasifin waxdif xadafni ow nifaa amri amar fadiisa xadaf ow mudaaricin mudaaric fadiisa xadaf minka wacada min mili wacada wacada iyo wixii lamideen xaggii ka xadaf wadaaka xadafka idarada wuu qiyaasoobay fii kacidatin cidda iyo wixii lamida ayuu u qiyaasoobay wa xadfu hamzi afcala afcala hamsihiisa xadaf la xadfaa istamara wuxuu daa'imayaa fii mudaaricin mudaaric iyo wabinyatay mutasifin wabinyatay shakhsin shaksi labadiisa dhis shaksiga oo muttasifin sifoobayo yacni wuxuu leeyahay alclaalu bilxadfi wax la yidhaahduu kaga hadlayaa musanifka halkani raxmatullaahi calayh aliclaalu bilxadfi kelimadan waxaa lagu iclaalinayaa xadaf in lagu sameeyo waxaa la xadfayaa saddex mid un wey faa'ulkelimati in la xadfo caynulkelimati ama laamulkelimati in la xadfoo laisku khilaafsan yahay xaraf zaa'idi in la xadfo saddexdaa mid un wey labadan beed wuxuu ku sheegay faaulkelimati marka la xadfayo iyo xaraf zaa'ide marka la xadfayo labada ayuu ku sheegay faaulkelimati waxaa la xadfayaa ficli ulaai ah fada wow kaga jiran ficligaa ulaaiga mudaariciisa yafcilu hadduu ku yimaado ficli ulaaioo fada wow kaga jiran yaa mudaariciisa yafcilu ku yimid qiyaas buu ugu yimid oo waa facala ama shaadnimu ugu yimid oo faciluu ahaayee shaadnimu yafcilu ugu yimid midkuu doonaaba ha noqdo da wowda in la xadfaa waajiba sida wacada yacidu wajaba yajibu hadduu qiyaas ugu yimid shaadriba hadduu ugu yimidna waria oo kale wey waria iyo weliye iyo yariu iyo yelii baad leedahay sababkana waxa weeye ya fadxisan iyo kasra dhexdooda wow inay dhacdaa lama ogola waqacat bayna caduwatayaha baa la yidhahdaa in la xadfaa waajiba xurufulmudaaracadii kalena waa la raaciyey faaulkelimati markaa ayaa la xadfaa waxaa la mida oo faaulkelima la xadfaya amarka isna fada waa la xadfi ilaa amarka sidiisaba waa mudaaric iyo xarfulmudaaricada laga gooye wacada yaciidu ciid baad leedahay wajaba yajibu jib baad leedahay waayahay waxaa yimid oo waxaa kaloo la xadfayaa masderka haddii ta laga soo ciwad qaato masderka ficligaas ta haddii laga soo ciwad qaato asna waa la xadfi sida wacada yaciidu ciddatan baad leedahay wasafa yasifu sifatan ayaad leedahay oo haddii ta laga soo coodqaato haddaan taa laga soo coodqaadanise wasfan iyo wacdan baad ku keeniyo qiyaaskiisii baad ku keeni waayahay xaraf zaa'ida waxa la xadfi ficliga afcala calaa wasni afcala ku yimi waa ulaai hal lagu ziyaadiyey saddex wasanuu qiyaas laa mid ka mid a ah. afcala afcala marka la mudaaracaynayo iyo labadiisa wafi ismiga faacil iyo ismiga mafcuul ayuu u jeedaa saddexdaa jeer ayaa laga xadfaa asna hamsada awalka taallo oo akrama mudaaracee yukrimu baad leedahay hamadii waad xadfi ismigiisa faacil mukrim ismiga mafcuulna mukram waa meel kale laguma xadfaya hamsahaas famrin ixlif xadafniyohowni faa amrin ama fadiisa xadaf aw mudaaricin ama mudaaric fadiisa xadaf minka wacada wacadda iyo wixii la lamidena ka xadaf wa fiika ciddatin wadaaka xadafkaa idtaradda wuxuu qiyaasoobay fiika ciddatin fii mili ciddatin ciddo iyo wixii lamida ah. waa masdarkiioo ta laga soo ciwad qaatay wa xadfu hamsi afcala afcala hamsihiisa xadaf la xadfo istamara wuxuu daa'imayaa fii mudaaricin mudaaric iyo wa binyatay shaksin shakhsi labadiisa dhiis shakhsiga oo mutasifin ku sifoobayo mutasif wuxuu u yahay waa ismi faaciloo waaqicun minhu ficliga isaga ka dhacay ama waa ismi mafcuuloo qaa'imun bihi ficliga asaga ku qumay waka diltu wadaltu fii daliiltu stucmila waqirna fiqrirna waqarna nuqila diltu iyo wadaltu ustucmilaa labadaa waa la isticmaalay fii daliiltu ayaa loo isticmaalay waqirnana waa la isticmaalay fiqrirna iqrirna dhexdeedaa loo isticmaalay waqarnana nuqila waa la soo raray yani wuxuu leeyahay alclaalu bilxadfi saddex qeyb ayuu u qaybsamaye fada in la xadfo xaraf zaa'ida in la xadfo iyo caynulkelima ama laamulkelima oo laisku khilaafsan yahay miduun in la xadfo caynulkelima ama laamulkelima waxaa la xadfi ficli ulaai oo calaa wasni faaciila ku yimid faaciila oo caynta ay kasirsantahay ku yimid isla markaana mudaacafoo laamtiisa iyo cayntiisa ay isku noocu tahay damiiru rafca mutaxarike marka lagu daba dhejiyo saddex wej ayaa kuu bannaan ficli ulaaioo calaa wasni faciila ku yimid mudaacafna oo cayntiisa iyo laamtiisa ay isku nooc yihiin damiiru rafca mutaxarike haddii lagu daba dhejiyo saddex wej ayaa kuu bannaan ficliga inaad dhammaystirto oo waxba ka xadfin daliltu inaad tidhaahdo waa ku bannaan tahay waayahay waxaa kaloo bannaan laamta caynta inta aad xadafto qorana laamtay sheegayaan caynta inta aad xadafto waa cayntu kasraha saarnaa kasrihii saarnaana fada saar diltu waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan caynta iyo kasraheediiba isla xadaf fadana fadxaheedii u daa daltu saddexda weedba waa bannaan tahay oo diltu iyo daltu iyo daliltu saddexdaa wej ayaa bannaan fadaltum tafakkahuuna aayad qur-aane cayntii iyo kasraheedii ayaa la isla xadfay fadxihiina fada waa loo daaya fadaltum tafakahuun iyadoo la dhammaystirana qur-aanka way ku jirtaayo fayadallalna rawaakida calaa dahrihi waa mudaaricii waayahay diltu wadaltu diltu iyo daltu istucmilaa waa la isticmaalay fii daliltu ayaa loo isticmaalay haa waqirna fiqrirna wuxuu u ficli mudaaricoo calaa wasni yafcilu ku yimid mudaaric facala ka yimaado ama meel kale ha ka yimaado yafciluba hadduu ku yimaado ficliga isla markaana mudaacaf yahay mudaarica damiiru rafca mutaxariga nuun weeye haddii lagu dabadejiyo labaa kuu bannaan in laftii ah, cayntiisa inaad horta dhammaystirtaa waa bannaan tahay waa yahay oo yaqrirna aad tiro waxaa kaloo bannaan caynta intaad hadafto kasrihii fa'da saar qirna inaad tiraana waa kuu bannaantahay amarkiina waa lamide oo inaad dhammaystirtood iqrirna tiraa waa bannaan tahay inaad maaha cayntii inta aad xadafto kasraheedii fada aad saarto qirna aad tiraana waa bannaan tahay caynta iyo kasraheedii inta laisla xadafo fada in fadxa la saaroo qarna la yidhaahdana waa la maqlayoo qiraaba ku timid wakaa lafdiga qirnaena waa la isticmaalay fiqrirna iqrirna ayaa loo isticmaalay waqarnana nuqila waa la soo raray wallah aclam sal allah wslm wbaarak cala nabiyina mxamed